بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bاب بيان أن الدين النصيحة adakani bab bayaani ana الdiina wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay diintu annasiixatu nasiixa inay tahay oo diintuba guud ahaan inay nasiixo tahay dee ciday u nasiixo tahayna haddii la idhaaho xadiiska inooguba iman doontaa nasiixada macnaheedana markaas baan arki doonaa biidn الlahi taعaalى qala mslim raximah الlahu taعaalى xadaثna mحamed بن cabad الmakiy قال xdثna سفyان qال qلت لسhayل إن عمرا xdثna عن القعقاع عن أbيka سفyاn baa yihi سفyaankuna waa سفyاn بن عyayنة qلtu waxaan ku idhi لسhayل سhayل ba waxaan ku idhi سhaylna horaynu usoo aragno waa سhayل بن أbي صالح إنa عمرا cmر xadahanaa wuu noo waramayo can ilqaacqaaci qaacqaac buu nooga waramay can abika aabbaha oo sufyaan ibnu cubayna wuxuu sahl ibnu abi saalix ku yidhi camr camrna waa camr ibnu dinaar oo imaam ahaayenu hore u soo maro taabici ah dee sufyaanna uu wax ka wariyo ayaa wuxuu yihi xadaanaa camar baa noo waramay can ilqacqaaci qacqac waa nin isaguna taabici oo qacqac ibnu xakiim la yidhaaho ninkaas baa oo can abika aabaha kaba warinayey xadiis baanu ka warinaya waa xadiiskii addiin anasiixa <coughs> marka qaala sufyaan baa hadalkii ilaa sufyaan baa wuxuu yihi warajawtu macnaa hadalkaas oo dee suhayl baan ku idhi qultu lshayli walxaal rajawtu aan rajaynayey an yusqida inuu rido canii xaggayga rajula nin sanadka kamida inuu iga rido anigoo rajaynayaan hadalkaa ku idhi oo warajawtu waa jumlo xaalo dhacday qultu diidaan bal matalan faacilkaas baan ka xaalaynaa qultu waxaan ku idhi lishaylin hadalkaas walxaal rajawtu oo waa wixii uu yidhi sababtu dee tan uba yidhi uu hadalkan ugu lahaa rajawtu aan rajaynayay oo an yusqida inuu rido caniya xaggayga rajula nin sanadkii kamida uu kaba rido sanadka xadiidka inoo soo socda macnuu waa maxay hadiyo goor dee ahlu xadiiskuna dalab alculuwi ama xadiidka sanadkiisu caaliga yayka kale way ka horreysiin jireen bal way u safri jireen be xadiidka inoo soo socda markii hore sufyaan ibnu cuyeyne wuxuu ka maqlay camr ibnu dinaar camr ibnu dinaarna qacqac ibnu xakiim ninkaa la yidhaahu ka maqlay qacqaaq ibnu xakiimna suhayl aabihii oo abu saalixa haddaba markii uu suhayl la kulmay ayaa uu muxuu rajaynayey ee imika abu saalix iyo sufyaan ibnu cuyeyne laba nin baa udhexeeya waa camr ibnu dinaar iyo qacqaac baa udhexeeya marka haddii suhayl xadiiskan aabihii ka maqlay nin baa meesha ka baxaya sanadkii baa nin ka dhacayaayo dee markaa wuxuu noqonayaa inuu kaba wariyo xadiiskii sufyaan سhayl بن abي صالح عن abي صالح halkay markii hore ka ahayd can cمr بن dinar can الqacqاع an abi can abi صالح ka ahayd ee isaga iyo سufyaan iبن cuyeyne iyo abu صالح ay laba nin ay udhexeeyeen ayaa hadduu shayl maanta xadiidka aabihii ka maqlay oo uu sheego cmr mee uu sheego سufyaan baan ujeedaa waxay noqonaysaa waxa udhaxaynaya سufyaan iبن cuyeyne iyo abu صالح shayl baa udhaxaynaya halkaasaa nin buu ig inuu iga rido nin oo sanadku uu caali ii noqdo oo uu bal markaa tiradii sanadku yaraatay ayaan rajaynayay buu leeyahy markaan hadalkaa ku idhi wax kalena way usoo kordheen oo faa'iida ti ka badanba <clears throat> qaala sufyaan baa yihi qaalada faacilkeeda dhegerto sufyaan baa wuxuu yihi faqaala suhayl baa yihi qaaladan dambe faacilkeedu waa suhayl samictu xadiidkan aad sheegaysa waaban maqlay min aladi samicahu minhu abi iska daa idan aabahay kaba maqle kii aabahay ka maqlay ayaaban ka maqlay samictu waan maqlay waana xadiidkii inoo soo socday addiin anasixa un samictu xadiidkan waan maqlay uu doonayay inuu ninka dhaco sidii uu kuma warinayay min aladi kii samicahu uu maqlay minhu xaggiisa abi aabahay ninku ka maqlaan ana ka maqlay oo markii aabahay usheegay marka maxay noqonaysaa in xataa laba nin ay ka wada dhacaan oo halkii abu saalix ama waxa weeyaan dee ay laba ay udhaxeeyeen labadiiba meeshay ka baxayaan oo waxa ka baya saddex ba camr ibnu dinaari iyo qacqaac iyo abu saalix intuba way ka baxayaan sanadka dambe maxaa soo gelaya un suhayl baa meeshii soo gelayo waxaa ka wada dhacaya laba nin baa ka wada dhacay markaa muxuu yihi uma xadaana markii waxaa uma xadaanaa le maxamed ibnu cabaad baa leh damaairtu baad yar kale eegan doonta <coughs> markii dambe waa isagoo sanadkii dambe u sheegayna sanadkii hore kaasuu ahaaye xadaثana sufyaanu can suhayli can cadaa bni yaziida oo sufyaan baa noo waramo suhayl ibn abi saalix buu nooga waramay can cadaa ibni yaziid oo ninkan uu leeyahy waa ninkii aabahay kaba maqlay abu saalixna meeshii ma jiro can tamimin idariyi isagoo cadaa ibni yaziid tamimu dari kaba warinaya xadiiskuna uu yahay ana nabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala markaa intaynan xadiiska aanan gaadhin markii hore sanadku suu ahaan laha waxa weeye imika ka inoogu sugan ma halkaasi waa xadaثana mحamed بn cabad can sufyaan ama xadaثana sufyaan can camri can اlqacqاc can abi صaalixin can cadaa ibn yaziid can tamim sidaasuu ahaan la imika lakin muxuu noqdayba de waa intan dambe xadaثana sufyaan can suhayli can cadaa ibn yaziid can tamim dari oo markii hore lix sanadku ka ahaa ayuu afar u noqday afar unba noqday s oo muslim rubaciyaadkiisii buu noqday laba midna way ka dhaceen oo bal matalan sanadkiibay laba bal imaka markaa wuxuu noqday sheekhiisi camr bnu dinaare uu markii hore xadiiska ka maqlay isagaa ka sanad caalisan oo sheekhiisi camr bnu dinaar de wuxuu kaba warinayay qacqac buu ka warinaya qacqaca si abu saalix abu saalixna cada maantana muxuu noqday isaga inuu suhayl an can cada kaba warinayo xataa sheekhiisii buu sanad markaa hal dheeraaday xadiiska marka waa intaas waxa ku tacaluqsan sanadka ragguna waa rag kolley cabaad bn yaziid baan filaya ayaa cusub maxamed ibn cabad xataa hore waan usoo aragnay oo waa nin dee taabiciintii ka mido ah, waa kaa saxaabigaba ka warinaya waana nin reer sham ahaa waana nin iqa ah weeye taabiciintii dhexena dabaqadii xasan albasri iyo maxamed ibnu sirin iyana dabaqadoodii weeye tamim darina waa saxaabi kolley mashhuura macruufa xadiidkan baabu muslim ku leeyahay oo waxa weeyaan mslim xadiidkan unbaabu ku leeyahay <clears throat> wax kale kumaba laha bukhaarina asal ahaan wuxuu ku leeyahay saxaabigani maba jirto si guudna axaadiistiisa xataa kutubta kale ku sugani way yeer tahay oo waa saxaabi axaadiistiisana caalimahaba ahaadee axaadiistiisa kutubtan lixda ah ay aada ugu yartoo dee muslimna kanun baaba kagama jira bukhaarina waxba kagama jiraan lakin <laughs> de kitaab ay dhici karaan ayaa waa laga yaaba in dee khada ama kolkol dadka qaar ay sidaa uqaataan oo yidhaahaan bukhaari buu kuma jiraaye xadiidkan uu soo arooriyaa bukhaari kitaab ulcilm laakiin terjame ahaan buu ku soo arooriyaa bab addiin annasixa qulnaa liman saas terjame cunwaan buu kaba dhigtay ee sanad ahaan uu ku wariyey xataa tacliiq ahaan uu ku wariyey maaha waa dee terjame iyo cunwaan baab markaasu wuxuu soo arooriyaa axaadiisi kale nasixada ku soo aroortay ayuu soo arooriyaa markaa bukhaari kuma sugna walow cunwaan baab uu ugu sugan yahay isagoo dhan kitaab اcilmi kitaabka xaggii iyo qeybihiisa hore <clears throat> marka muxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh addiinu diintu annasiixatu nasiixo weeye diintuba waa nasiixo <clears throat> oo imika mubtadi iyo khabarkii labadiiba way macrifeysan yihiin suuradaasna dee wuxuu keenaaba xasri buu faa'iideeyaa <laughs> marka diintuba si guud ama diintuba guud ahaan naseexo weeye si alxaju carafaya taasba oo ama in sida dee imaam naweyne dooranayo mala halkan oo culimo iyagoo kuba tagtay xadiiskani horta waa axaadiistii kuliyaadka ahayd axaadiis dhowr oy kaba dhigaan inay xadiiska marka la eego afar meelood islaamka midad ahaan ay noqonayaan ayaabuu barhkood kaba dhigeen sheekh qolooyinkii hadalada yidho jamaacad min alculamaa kamid ah waa axad arbaac islaam muslim nawowi baan ujeedaa waabu ku diiday taasoo wuxuu leeyahay may eh islaamka oo dhan baabu xadiidkan yahay ama islaamkuba isaga ku wareegaya wuxuu ka tegaya maba jirto haddaan idhaahno markaa saa imaam nawowi almadaaru alayhi de madaaru lislaam baaba xadiidkan korkiisa ah waxba ma odhanayno diinta inteeda badan iyo sidii xajka intiisa badan baa carafo ah iyo bal mثalا albr xusn اkhluq iyo si laguma fasiro waa mcdam baa looga jeedaa maba odhanayno umaba baahnin ee diintuba iyadoo waxba aanay ka harin waaba naseexo de xadiidkaana tafsiilkeeda inooguba iman say naseexo u tahay iyo ciday naseexo u tahay baa inooguba iman bal waa taasba wey naseexadna waxay leeyihin waa kelimo horta jaamico ah macnaheedna waxay dhahan waa xiyaasaة اxafd lilmansuux lahum cidda kolba loo naseexaynayo oo wixii dee khayr lala doono ama wixii khayr ugu sugnaayo o dhan loo soo ururiyo loo soo koobo ayay yidhaahaan weeye waxaana yidhaahaanba waa marka la eego hadalada intay aada u kooban yihiin macnahooduna ballaadhan yahay oo luqada carabeed lagamaba helayo kelimo marka la eego khayr adduunye khayr aakhiro say kelimadani u kulminayso u kulansanaysa waxaanay leeyihin lama helayo dee alfalaax bay dee ku dhow bay leeyihin taas oo kale markaa kelimo intay mufrado tahay macnaha ay tani dhamaysanayso dhamaysan karto aan ku fasiri karno muraadif uga dhigi karna luqada carabeedba kuma jirtay leyi waa kelimada macnaheeda aad iyo aad u weyn ebl bal markaa dee waanan arki doonaa naseexada wuxuu rasuulkuma fasira waana xadiis aan ilaa arbiciinki noogu sugnaayo bal matala inaan wax kasoo qaadano mooyo kuma raagaynin qaala markaa qulnaa waxaan nidhi tamiim baa odhanaya liman ayay u tahay naseexo waxa weeyaan diintu qaala wuxuu uhi lilaahi ilaahay bay naseexo u tahay walikitaabihi kitaabkiisay naseexo u tahay walirasuulihi rasuulkiisay naseexo u tahay waliaimati lmuslimiina dadka muslimiinta cidda u madaxda ah ee imaamyadooday naseexo u tahay wacaamatihim dadka iyago aan aimada ahaynee caamadooda ana nasiixay uba tahay oo diintii waxa weeyaan intaas oo dhan bay naseexo uba tahay waana ta aan leynahay waa xadiis weyn oo ee imaamka nawowi uu leeyahay shaarixa kitaabku islaamkiiba waxba uu ka tegayaa ma jirto madaaru lislaami caleyh oo culimadaa tiri me waa afar meelood meel ahaan buu kulansanaya oo uu inoo jamcinaya saddex xadiis oo kaleo iyaguna qeybaha kala buuxinayaa jira taa isaga kumaba waafaqsana kale aimadu way sharxeen hadalkan khadaabiya baa kaga mid ahaa imaamku iyo dee qolooyinkii kitaabka sharxayna halkan iyo dhammaan sharxayba hadaladoodaas bay soo naqliyaan ibn rajabna kitaabkiisan aada u qayimkee jaamic اlculum wاlxikam kule sharax aada u dheer buu kuba leeyahay iyo umuuro aad iyo aad umuhima halkana sharaxa muslim waa idin dheer iyo cidda haysataan dee jaamic اlculumna aad buu markaa muhim u yahay siyaalaha kuba sharxeyo umuuraha kuba sharxeen de haddaan bal midharun kasoo qaatay waxyaalaha ay culimadu yidhaaheen naصixada ilaahay uu naصixo ay diintu u tahay waxay leeyihin masruufun ila liimaani bihi wanafyi shariiki canh bal waxay dee naصixadani ay dee noqonaysaa rumayntii isaga la rumaynayey la anfiya dee waxba aan loogu shariig yeelahayn laga tegaya asmaadiisa iyo sifaatkiisa in ilxaad lagulaba yimaado in wax alla wixii dee matalan daacadiisii loo qumayey macsiyadiisii laga dheeraanayay alxubu fiihi walbuqdu fiihi adigu bal waa umuurihii iimaanka iyo aahaartiisi acmaashiisii oo dhan bay isu wadageeyo taas bay naseexada ilaahay noqonaysaa walikitaabi kitaabkiisa naseexada ay unoqonaysaana oo waxa weeyaan marka la eego <clears throat> xagga kitaabka oo kolleyna naseexada horta waxay u laamaysaa cidda dee ku intifaacaysa waa ruuxii ruuxii bay isaga faa'iide u tahay nafcuto ilaahay cid kastaba naseexadii waa ka qaniya lakiin bal taasay noqon xagga kitaabkana rumayn la rumeeyey inuu kalaamkii ilaahay iyo hadalkiisii yahay iyo kii uu sooba dejiyey oo wax kalaamka khalqigoo shabahaya aanu jirin cid wax lamid ah ama suurad laba mida la iman karta aanay jirinba la weyneeyo si dee xaqa tacdiimi oo bal matalan taas iyo dee la barto la fahmo oo markaas bal guud ahaan ba dee kollay umuuro badan ay tiriyeena waa jirtaa naصixadii bal taasaa kaba mid ah naصixadii rasuulkana waaba tasdiiqii dee rasuulkii ilaahay la rumaynayo inuu rasuulki ilaahay yahay la weyneynaye la xormeynaye la jeclaanayey ee la raacayay sunihiisii wax alla wixii ula yimina laba rumaynayay amarkiisi iyo nahyigiisiina waxa weeye lagu adeecayo dee loo nusreynayo xayan wamayitan sunihiisiina laba raacayey naseexada bal maala marka la eego aimada muslimiintana kolley waxay de aimada halkan macna way kuba fasireen oo dadkii dadka muslimiinta unasee u madaxda ahaa weeye ee iyaguna nasiixukit markaa diintu ay tahay oo waaba xaqii in laguba caawiyo lagu adeeco iyagiina loo naseexeeyo haddii de bal markaasoo si dee dabacsan oo sahlan oo aaniba matalan in ani kuma sugnayn meelaha iyo dee dhawaaq lagaba dhawaaqiyo kicin dad la kiciyo waxyaalahaasi bal masalan taas ba iyo dee daacadoodii wixii ma aan macsi ahayn laguma adeecayay noqon waxaana dee naseexadii kaba mid ah asalaatu khalfahum wاljihaadu macahum iyo wa adaa sadaqaati ilayhim <clears throat> waxaa kaloo deba laguma fasiray aimadii halkan culimadii diintii aimadii xagga diinta laguma fasiray naseexadna waxay noqon iyaga xaggooda waxay warinayeen la aqbalo bal masalan iyagiina de taas la xurmeeyo wixii bal masalan dee xaq ahay iyaguna ay caddaynayeen laguma raaco bal masalan hadday noqoto wixii akhdadooda haddee baraarujin lagu baraarujinayo iyadoo loo naseexaynayo iyadoon tacyiir iyo tashniic waxyaalahaasi jirin bal taas bay noqon xagga caamadana markay noqoto waa ciddii aan wulaat lumuur ahayn ee masaalixdoodii akhriya addunye oo laguba hanuuniyo wakaful ada canhum ba adigu kolley waxyaalaha ugu ahamsan ee culimadu halkan sheegeen kaba mid ah marka waa xadiis aad iyo aad u weyn weeye xadaثnي محamed بن xاtimi qal xadaثna بن mahdiyi qal xadaثna سfyaan عan سهل بن أbي صالح عan cضاء بن يزيد عan cضاء بن يزيد الlayثي عan تmيم الdاriي عan النبي صلى الله عليه وسلم بmثله waa xadiiskiinu matngiisii nooma soo noqon sanadka محamed iبن xatim iyo iبن mahdi iyo سfyaan waynu soo wada aragnay lakin eeg marka dhaweyd sufyaan ibnu cuyeynean soo haynay oo maxamed ibnu cabaas sufyaan uthawri maba soo gaadhin waa sufyaan ibnu cuyeyne u ahaa imika laakiin sufyaanka halkan sanadka inoogu sugani waa sufyaan uthawri habeen dhaweydna waxaan soo sheegaynay qolooyinkan dee bal maala cabdiraxmaan ibnu hadiga kaba warinaya wakiic iyo maxamed ibn yuusuf ilfiryaabi iyo abu nucaym iyo dabaqadaasi markay sufyaan ilaaqaan dee waxay ujeedaan un sufyaan thawri bay ujeedaan waayo cabdiرaحman iبn mahdi iyo ibn سfyaan iبn cuyeyne wax sidaasa may kala weyneen adigu xoogaa uu ka yar weynaa ka xagga da-da lakin sanad baabay wada dhinteen hadday markaa سfyaan iبn cuyeyne ibn mahdi iyo amsaashi kama warinayaan way caddeeyaan bmlina waa matiga aynu kala soo baxnay mid laba mid ah وxadaثnي umayaة بن bsama qala xadaثna يزيd qala xadaثna rawح wahuwa بن الqاsim qala xadaثna سhayl عan cضاء بن يزيد samicahu wlxaal huwa isagu yuxadiث u waramayo macnaa samica uu maqlay suhayl baa maqlay cadaan buu maqlay ama cadaan wlxaal huwa isagu yuxadiث uu waramayo aba صaalixna aba صaalix u waramayo can tamimin idariyi can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه slm bmilih waa xadiiskii imakaan kaba soo baxnay lakin eg markan uu suhayl ka maqlay cada ibnu yaziid aabihii buu markaa u waramayey isna wuu la joogay saasuu ugaba maqlay waana taa markii hore aan soo marnay inuu yihi kii aabahay ka maqlay ayaaban kaba maqlay ruux ibn اlqaasimkana waa nin adigu iqo ah oo kolley dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa ah dadkii siqaaru taabiciinna waaba soo gaadhay oo wala mucaasiroodo la da- bu ahay lakiin da cid uu saxaabo arkay oo inoo sugan baan jirin ama uu arkayba umaya iyo yaziid iyana horeynu usoo aragnay bal xadiidka halkaasaan kaga baxnay isagiyo duruqdiisii kolley macnihiisna waa ballaadhan yahay kutubna waan idin tilmaamay kana aad bu uba sharxay nawowi waxba kama tegin xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn نmayri wa abu usamata can ismaaعiil bn abi khalidi ismaaعiil bn abi khalidi can qaysi can jariiri qala anahu qaal in cabdالlahi بn نmayr iyo abu usama imika way siman yihiin abu usama xamed ibn usama labadoodaba dee in badan baan soo aragnay waxay xadiidka kaba warinaya ismaaciil ibn abi khaalid nin la yidhaaho waa taabici horenaynu usoo aragnay isaguna taabici kaleu ka sii warinaya waa qays ibn abi xaazim bal waxaana nidhi taabiciinta marka la eego cid tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulantay isagaa jira kulooyinka kale qaybuun bay laba kulmeen haba waaweynaadeen ee isagaa dabaqada koowaad markay taabiciinta shan iyo toban dabaqo ka dhigaan ee ta koobaad ay kaba dhigaan ninkii toban kaba ciddii la kulantay keligii buu noqonaya markaa dabaqada koobaad oo nadiir halkaa ma laha waktigii rasuulku nin roon ahaa qays ibn abi xaazim jariirkuna waa jariir ibnu cabdillahi waa saxaabigii jariirkaa reer bajiila ismaaciil iyo qays iyo jariir waa isla reer oo waa niman reer bajiilo ah waliba reer axmasa wal waa suurtagal ismaaciil ibnu abi khaalid inuu mawaalidii yahay inuu ka dhashayna waa suurtagal walibana dhammaantood mid kastaba abu cabdillahi baa loogu kuyooda ismaaciil iyo qays iyo jariir mid kastaba abu cabdillaahi waana reer wada bajiilo waliba jelibka axmas bay kasii wada yihiin qaala wuxuu yihi markaa jariir ibnu cabdillaahi baayactu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan la mubaayacooday calىa iqaami الsalaati salaada oogitaankeedaan kula mubaayado waxaan dee cahdi kula galay rasuulka ilaahay ballan baan kula galay rasuulka ilaah muxuu kula galay wa calىa iqaami الsalaati salaada inaan ogo iyadoo dee wixii ay lahaydba uu dhowrayo u dhamaynayo uu la yimaado daa'imo waitaai zakati zakada bixinteeda o waa labada rukni ee shahaadateynka dabadeed ugu ahamsan arkaantii sala islaamkaba ugu ahamsan had iyo goorna iyagoo wada socda inoo yimaada bal rasuulka ilaahay markuu dadka loogu yeedhaye dacwo la gaadhsiinaya sida xadiidka aynu soo marnay mucaad ibnu jaballa iyadoo xajkii waajib ahay soomku waajib ah buu labadoodan rasuulka ilaahay bacda shahaadateyn ayuu kuba gaabsaday xaggii dacwada iyo marka bal dadka looguba yeedhayo habeenkaa hore ayaan kaba soo hadalay qur'aankana waa kon meelo badan bay iyadoo dee waaqiimu salaata waaatu zakata iyo waaqaamu salaata waaatu zakata sifada mudminiin iyo wayuqiimuuna salaata wayu'tuuna zakata sifada muminiinta intaba way yimaadeen oo meelo badan bay yimaadeen waxaana jirtaa kutub kuwa mucaasiriinta u badnaadeen kutubtaa horena waxbaa ka jira khaasatan goorta kutubta xanafiyada iyo qaybo kaba mid ah ayaa waxay yidhaahaan oo kusoo aroorta oo kusoo noqnoqota labiyo siddeetan meelood ayaa salaada iyo zakadu iyagoo wada socda ay qur-aanka dhacday labiyo siddeetan meelood bay salaada iyo zakadu iyagoo wada socdaan ama ha ku wada socdeen dee wa aqimu salaata waatu zakata ama صifa mؤminiineed wayuqimuna الصalaata wayuutuna zakata ama aladi aqamu salaata atau zakat bal ayay dhacday mar waa si kutub kala duwan dhacday waliba kuwanaha dee hadalkaasna waa yar jiray laakiin ha u badnaadeen kolleyna waa arrin aad loogu xeel dheeraado mubaalago dhan oo kolley la arkay in dee kutubta ugu horreeyay tasxiif dhacay waxyaalahan dambe ay yihiin qur-aanka inta goor ee zaka ay kusoo aroortay waaba labiyo soddon goor bay kusoo aroortay markaa soddon goor macnaha zakadaynu naqaano markaa soddonkaa goor toddobiyo labaatan meelood bay salaada iyo soomku xidhiidhsan yihiin si ay ku xidhiidhsanaadaan ba toddobiya labaatan meelood weeye oo waliba sideed meelood ay dee qur-aankii makiga ahaa ay tahay saddex meeloodna zakadu iyadoo gaar ay timi oo ay kaba mid tahay waxa weeyaan suuratu acraaf fasaytuba aladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaata waxa weeyaan suuratu fusilat oo bal masalan iyo adigu bal saddex meelood bay waxa weeyaan dhacday iyadoo zakadu ay ka gooni tahay salaada laba meeloodna man macnaha zakada may lahayn bixinta xoolaha lakin de macnaha lugadii ah ay zakadu utimaadee adahaar iyo asalaax iyo bay kuba faaradna an yubdilahumaa khayra minhu <clears throat> faaradna an yubdilahumaa rabhumaa khayra minhu zakatan iyo xanaana min laduna wazakata labadaasoo isxigaba kahfi iyo maryam sakat manaa dahaare iyo salaxati macnaha labiya soddonkaa goor weeye malaa taxriif dhacay daraadeede way badan tahay labiya siddeetan goor bay dhacday toddobiya labaatan bay markaa wada socdaan oo lix iyo labaatanna ay isku suur aayad yihiin meesha toddobiya labaatanaadna iyagoo aayaad wada socday waa aayaadkan qad aflaxa lmu'minuuna kaba bilaabma aladina hum fii salaatihim khaashicuun isku aayad maaha laakiin siyaaqay wadaagsanayeen waladiina hum lizakaati faaciluun bal marka intaa weeye bal waxaan uga jeedaa un kutubtaas dee kala duwan ee qaybo dhami ay iska dhow yihiin tan oo ah labiyo siddeetan goor iyagoo wada socdo dhacday kolley waa amarkaas maxaana kolley si fiican u dabdiya dee qolooyinna waa dee dabdiyaanba intaan arkay nin waxa weeyaan kitaab azakaat fi lislaam calىa daw kitaab wasuna de ayad ayad usoo dhigtane lakiin kutubtan dee macaajimta qur'aanka aayaadkeed iyo xurufiyeed iyo kelimaadkooda lagaba dayo sida almucjam mufasal de markaas aayaat qur'aan اlkarim uu leeyahay ninkii kitaabkan aan haynaba tarqiibiyey maxamed faad cabdilbaqi waa kitaab buu leeyaho qur'aanka oo dee halow waxa uhoreeyey marka hore oo dee kitaabka dee dariiqiisi ha mareen in jarmalah o de aan mslim ahayn ba de mucjamkii ugu horeeya mala qur'aanka siaasa o de waa kitaab mucjam ahaan oo aayaddan garan weyda qur-aanka kamida kelimaad dooneysaa ka qaadanaysaa kelimadii ayaa markaad hesheed baadato ayuu aayaday ku jirtay iyo suuradday ku jirtay raqamkeediiba kusinaya nin gaalaha markii hore ah, waa tan ayaa ugu horreeyey maxamed faad cabdilbaqi jarmal ahaa eh, lakin kiisa ayaa de kan eh, waa kan dee mucjamkan axaadiisaba iyagaa dee uhoreeyey oo isaguna lakin midna kitaabna uu soo terjamay midna uu kala yar qeyb galay kaweyn na uu kala qeyb galay miftax kunisnana uu soo tarjamay isagao nin hollandiya lahaa oo de waa kitaab afariya toban kitaab waxaad u baahato oo kale bal kitaabkan kalena almucjam waxa weeyaan almufa de mucjamkan alfad almucjam ha almufahras lialfad alxadiث nabawiy xadiidkan baan imika soo qaad addiin o nasiixan u baahnay ama addiin baan qaadan ama anasiixan qaadan ama kitaabihi ama aimati lmuslimiin mid baan un haddaan helo oo baadho ha niman gaala lakin isagaa waxqayba la yar lahaa ayaa de xadiiska halku kusugnaayo kitaab kusugnaya raqabka raqabka ayay sheegayaan o de in badanna ruuxa dee udhib yaraynay waxse de kitaabkanna u jira miftaaxu kunuusi suna la idhaha waa magacuu kusoo tarjamay nin keliya kaa wadeejiyay oo toban sunood buu waday gaal ahaa isna ma islaamin <laughs> waa laba yaabisa aqoontiisi marka afar iyo toban kitaab oo oo kamid yihiin umuhaadka lixda ah muwadaa malik sunanta darimi iyo msnadka imaam amed sagaalkaasi aduu kolay ibn isxaaq maqaasidiisa soo geliyo msnadka sayd ibn ali afar iyo toban kitaab ayuu wixii kusoo aroray axaadiiaha lakiin isaga waa mawduuc ahaan mawduucii baad tegeysaa mawduucii wixii ku yimi mawduucaas ayaad eegeysaa deetuu tilmaamaya waana mujalad keliya un haddana wax lagu madbaceeyey isagaa soo tarjamay maxamed fad cabdilbaqaaq afar sinood isagoo waday laga sheegaya rashid rida iyo markii ugu horreeyey helena soo baxay ayuu lahaa haddii aan kitaabkan haysto cumrigayga barhkii muraajaca igaga lumaayo bar xilaaba muraajacasa dee dayday xadiidka dee kolkol ay kuqasanaysaa xadiidka hadduu isaa maalmo kaa qaadanayo sianu heli lahayd halkana dee waxa laga yaaba inuu daqaaiq kula soo baxdo oo kale bal waxaan leeyahay haddaba dee mucjamkaas oo kale dee dhammaan uu kusoo wada arooriyaa intiiba isaga labiya soddon dhacdo kaliya labadana labada nuumala ku daray ee soddon weeye intay zakaadkani ku timi marka lafdiga mucarafka kani waa nakiran bal wa tani waa ifaade kaba baxsan baan leeyahay lakin si dee loo yar ogaado kutubta waxyaalaha dhacay oon lagu kadsoomin haddaba <clears throat> calaa iqaama salaati waita zakat iyo wanasxu naseexo likuli muslimin ruux kastoo muslima loo naseexeeyo ruux kastoo muslima loo naseexeeyo waa tanba weeye ruux kastoo muslima loo naseexeeyo <clears throat> bal iyadna lilifaada ibnu rajab ba wuxuu jaamic culum kuba yidhaahaa waxaa soo aroortay bu dha waa si axaadiis badan oo tilmaamaysa nصx lilmuslimiin iyo axaadiis iyaduna ama axaadiista qaarkood ay kuba sugan annusxa liwulaati اlumuur dadka dadka muslimiinta madaxoo loo naseexeeyo iyo axaadiis iyaduna ay kusoo aroortay nusxu wulaati اlumuur liraciyatihim liracaayahum dadka madaxda inay u naseexeeyaan oo dee ay naseexo kolley dadkan raciyadooda dhammaanna waa caddeeya waa jaamic ulm xadiidka markuu sharxayo axaadiistii taa ahayd tiiba in loo naseexeeyo wantunaasixu man walahu llahu amrakum iyo iyo kuwii ahayd dee in ay u naseexeeyaan madaxda dadkii raciyadooda ahaayo wixii maslaxadoodii waxyaalaha kaba shaqeeyaan intaba si fiican buu soo arooriyaa waana dee waxaa kaba faa'idaysan kartaan waa laami karaayo intii buu soo dhigdhigan karaayo waa waxyaalo uu soo ururiyey waana jaamic اculum kitaabka arbiciinka ama hamsiinka xadiidka laguma sharxo wanasx likuli muslim <clears throat> bal naseexadii dee dadka ama caamadii muslimiinti waa taa wax kale mid aan soo taabanen xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xrbi وبn نmayri qaluu xadaثna sufyaan عan ziyad bn cراaqta anahu samica jarيir bn cabd الlahi yaqul baayactu النabiya slى الlahu عalيه waslم عalى النصح likuli mslim waa xadiiskii oo qaybi weliba intii iqaamu salaati ay tahay zakad kaba maqantay waay lakin waa kii aan haynay un walow sanadkii uu isbedelay raggaas eeg abubakr iبn abi shayba iyo زahayr iبn xarbiya iبn numayr waa mxamedkani ayaa dhammaan waxay ka wada wariyeen sufyaan intuba waa raggii sufyaan iبn cuyeyne asxaabtii weeye ee maha sufyaan thawri lakiin arrin baa jirta xadiidka naftiisa weliba ziyaad iبn cilaaqo sheekha sufyaan kaba wariyo iبn cuyeyne sufyaan thawrina uu ka wariyay صaxiixa bukhaari buu kitaabu shuruud xadiidkan markuu warinayo ayaa kuba sugan ho uu yahay sufyaan thawri ziyad ibnu cilaaqo kaba warinayo waa saxiixa bukhaari bay dhacday kitaabu shuruud lakin kan aan hayna waa sufyaan ibnu cuyeyne sheekha way ku kulmeen iyo xadiidkabe أنه سمع جرير بن عبد الله بن زياد بن cلاaqة مqلay waa nin taaبعي oo ثقة ah يقول باaيعت النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baan la mubاayacooday على النصح لكuلi مسلم xdثnا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي qاaل سريج بن يونس oo nin caabid ahaa ama addoomihii ilaahay saalixiinta ay barhkood idhahaan yucaddu min alabdaal nin hiqana weeye waana bal matala ninkaas oo de waa dadkii atbaacu taabiciinta laba kulmay iyo yacquub ibnu ibrahim adawraqi nin ay walaalin axmed ibnu ibraahimna hore aynuu soo marnay labadoodaas maxay yidhaheen qaala xadahanaa hushaymun can sayaarin can ishacbiyi can jariirin qaala anahu qaal xadiiska waa kii makaan kaba soo baxnay in yaroo rasuulka ilaahay talqiinkiia inoogu soo kordhaysa ee xagga sanadkana husheimkan horeynu usoo aragnay waa husheim ibnu bashir san filaya waan soo aragnay waana nin siqa caalim ahaa aada u axaadiis badnaaye lakin waa dadkii tadriiska lagu yaqaanay ama tadriiska badsan jiray buu kaba mid ahaa sayaarkana oo waa nin atbaacta waa imaam axmed iyo dee sheekhadiisii buu kaba mid yahay in badanna uu laba joogay sayaar bal sayaarka imika halkan inooguma sugan waa sayaar abulxakam baa la idhaah sayaar ibn abi sayaarna waa la idhaah abihii baa loogu kunyoodaa isaga abusayaar oo wardaan magaciisa la idhaah waana nin adigoo hiqa ah bal waxa weeye shacbigana waa imaamkii dee macruufka camir bnu sharaaxiil jirina waa imika arrinkaa horen soo aragnay <clears throat> wuxuu uhi qaala baayactu waan la mubaayacooday annabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan la mubaayacooday calى الsamci maqal baan kula mubaayacooday iyo wadaacati daaco falaqanani oo macnaa rasuulka ilaahay buu cahdi kula galay uu kula mubaayacooday inuu waxa weeyaan maqlo oo u adeeco falaqananii wuxuu ii laqinay fيma اstaطacta waa rasuulka ilahay naxariistiisi iyo ra'fadiisii isagu in dee maqal madaxdii iyo adeecitaankoodii buu kula waayocooday alla ciddii dee wulaadka um-, amarkiisa markaasaa rasuulka ilaahay baa u laqinay wixii aad karto dee wixii aanad karahayn ee aan dee ilaahay baaba yihi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha markaa taasi waa kaa dhacaya kolley waxay ku qaydinanaysaa markaa samciga iyo daacadu wixii mustadaac ee la karayo rasuulka ilaahay baa u laqinay taas markaasaa muxuu yihi wanusxi maxalushaahidku waa tane wanusxi naseexo likuli muslimin ruux kastoo muslima aan u naseexeeyo ayuu iran waayo coday isaguna cahdigaa waa oofiyey muslimiintao dhan nasiix buu ahaa kol kol kol waxyaale isaga culays iyo dhib kuba ah ayay naseexadiisii sooba naqliyeen oo halkan baa waxaa iguba sugan sharaxa iyaday manqabo iyo makrumo isaga uba tahay dabaraaniyana uu isnaadkiisa kuba wariyo sheekuna soo koobayo ayaa wuxuu yihi jariir baa wuxuu amray nin mawlihiisii kaba mid ahaa inuu faras usoo iibiyo faraskiisii buu saddex boqol oo dirham ugu soo iibiyey markuu u keenay isagoo ay weliba ninkii faraska lahaana la socdo si uu lacagtii u siiyo ayaa jariir ku yidhi farasuka khayru min halaaثati miati dirhamin atabicu biarbaca miati dirham waa naseexada rasuulka ilahay bur war faraskaagu saddex boqol hadda waa lasoo wada heshiiyey saddex boqol waa ka fiican yahay ma afar boqol ma ku iibinaysaa ninkii wuxuu yihi de haddaad adigu doonta bu ku yihi dalika ilayka ya aba cabdillahi siduu waday buu sideed boqol u gaadhsiiyey sideedii boqol buu siiyey bal de waxaana deetu wuxuu taa ku cileeyey inii baayactu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam calى nusxi likuli muslim waxaan soo naqliyaan cidduu wax kaba iibsanayo inuu ka odhan jiray waxaanu kaa qaadanay ama uu kaba iibinaya labadaba waxaanu kaa qaadanay ayaan ka jecel lahay waxa aan ku siinay eh dee adigu dooro oo ujeedada haddii ay de ra'yigaagu isbedelo ii sheegoon anigu tan ayaan ka jeclay oo bal si uu qiimo ugu yeelo ruuxina bal hadduu dee hunguri kale kuma jiro waxu sheegto waa dee in xaaladiisi heerkii gaadhsiye dee naseexadii qaala yacqubu fi riwaayatihi eg laba nin baan soo maray waa suraj ibnu yunus iyo yacqub dawraqi labadoodaas baa xadiidka muslim kama maqlay welibana suraj muslim waa ka wariya bukhaari iyo nasaa-i waa siday kaga wariyaan waa siday kaga wariyaan isagoo muslim ka waa sida kaga warinaya markaa suraj isaga riwaayadiisii muxuu yihi xadahanaa hushaym can sayaarin lakin yacqub muxuu yihi xadahanaa hushaym qaala xadaanaa sayaar oo halkii can sayaar xadaanaa sayaar faa'iide aad u weyna halkan way ku suganta cibaaradaa yare labada sheekhay ku kala duwan yihin inuu soo celiyo dee imika waa aan sheegay husheym inuu mudelis yahay ruux hadduu mudelis yahayna can hadduu yidhaaho dee waxa weeyaan xataa sheekiisi haba ahaadee kol hadduu wax qarqariyo wax ridrido lagama aqbalo wixii laakiin uu caddeeyo samac waa la aqbala marka maxaa tan inooguma sugan uu soo celiyey inuu husheem samaaci caddeeyey oo markaa tadliiskii laga baqanayey halkan inuu wax qariyey ama tadliisiyey meesha way kaba baxday oo xadiisku markaa sanadkiisa inuu itisaal yahay ama uu xidhiidhsan yahay ayaa inoo caddaato cibaarada ayaa inoogu caddaatuu soo celiye baabu bayaani nuqsaani اlimaani bilmacaasi wuxuu u baabaysan yahay bayaan nuqsaan imaani imaanka nuqsaantiisa uu nuqsaamayo cadaynteed bilmacaasi macaasida uu ku nuqsaamayo iyo wanafyi wanafyi اlimaani imaanka anfintiisa la anfiayo baabkeedii ama cadayntii can ilmutalabisi bilmacsiya kii markaa macsiya gacmaha kula jiray ama faraha kula jiray ku dhex jiray in imaankii lagaba anfiyayo iyadna cadaynteed calaa iraadati nafyi kamaal iyadoo ujeeddadu ay tahay waa ku gaaloobay macsiyada aanay ahayn oo waataynu soo maray ee macsiyadii markay camal un tahay ficil untahay istixlaal iyo waxaasi tirin inaanu ruuxu muslimka kuba kufri ahayn waatan dee taxlalmashe hadduu taa kuba dhinto aynu kusoo maraynu kuba sugnaanayo ee iyadoo nafyinta la anfiyayo ujeeddadu ay tahay kamaalkii iimaanku lahaa ayaa la anfiyaya oo meesha kaba baxay bal taas ba xadiidkan ku arki doona insha allahu tacaala xadiidkuna kolley asaanidiisa ay noo soo noqnoqon doontaa markan bal kolley qeyb aan asaanidiisa gaadhna ayaan yar eegi doonaa xadiiska haddana inta kale aan taam yeeri doonaa qala imam raximah llahu taعalى xadaثanii xarmlة بn yaحya بn cabd لlahi بn cmraan التujibiy qال أنبأna بن وهب qال أخبرني يونس عن بن شهاaب qال أنه qال سمعت أbا سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المصيب يقuلان xalay ku qowlayaan qال أbو هريرةa إنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال bal xadيiثka mar baan wada شharxi doonaaye lakiin sanadka un xarmala oo asxaabtii shaafici kamidaas aynu soo maray horeynu usoo aragnay isagoo dee markaas iبن whbigana ku jira waa imaam habeen dhawd kaba soo waramin oo cabd لlah iبn wahbi weeye caalimka caabidka ahaa yunuskana yunus iبn yazid اlayli oo asxaabtii waaweyneyda iبnu shahaaba isagana waan soo aragno nin adigo cusubi ma jirto lakiin iبnu shahaab muxuu yihi bal halkan dambe ay soo yar noqnoqon doonte kolba cid baa soo kordhayse wuxuu xadiidka ka maqlay abasalamة بn cabdالرaحman iyo saعيid iبn الmusayib labadaba fuqahadii reer madine taabiciintay kaga mid yihiin marka la eego saciid isagu toddobadii fuqahada ahaabaabuu kaga mid yahay abu salamana calى axad riwaayaat waa lagu dara waayo ninka toddobaad baa kol abu salama galaa kol kuwo kale ay geliyaan culimada marka la eego ijtihaadaadkoodii iyo aragtidoodii labadaas maxay wada yidhaaheen qaala abu hurayrata ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalama qaala laa yazni ma zinaysanayo azani kii zaniga ahaa xiina waqtigu yazni zinaysan walxaal huwa muؤminu isagoo muؤmina walaa yasriqu ma xadayo asaariqu tuugguna xiina waqtiga uu yasriqu xadayo walxaala wahuwa mu'minu isagoo mu'mina wax ma xadayo oo markaa uu xadayo iimaan ma laha weeye mu'min maaha walaa yashrabu ma cabayo oo kii khashaaribkaa weeye alkhamra khamre ma cabayo xiina waqtigu yashrabuhu cabayo walxaal huwa mu'minun uu mu'min yahay oo markaa uu khamre cabayona ruuxu mu'min ma aha xadiiska taas baa inooguba sugan bal xadiiska horta waxoogaa yar wado qaala bnu shihaabin ina shihaab ba wuxuu yihi waa zuhrigii haddee markii horeba xadiidka saciid ibn musayib iyo cabdالرaحman abu salamata bn cabdiلرaحman buu xadiidka ka wada maqlay faakbaranii waxa ii waramay cabdالmلك ibn abi bakr ibn cabdالرaحman ninka cabdالmلك ibn abi bakr ibn cabdالرaحman la yidhaaho waana nin siqa ah weeye waa yahay oo de bal maala aabihii waa abubakr ibn cabdالرaحmanna wuxuu kaga mid yahay fuqahadii madine toddobada ahayd buu kaga mid yahay cabdimeligaas baa ii waramo wuxuu igu warramay ana abaabakrin wa aabihii abaabakrin kaana inuu ahaa yuxadiثu mid u waramo oo iyaga ugu waramo markaas haaulaai haaulaai waa imika jumlooyinkan xadiiska inooguma sugnaa walow inta badan dee wax caaqila loo isticmaalo waxa weeyaan halkan de waa luqada carbeed ama ashxaartooda baan kaba helayna isagoo caaqil waxaan ahayn loo isticmaaleen bal maala haddaba muxuu leeyahy haulaida muxuu ujeedaa laa yazni zani xiina yazni wahuwa muؤmin walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa muؤmin walaa yashrabu اlkhamra xiina yashrab wahuwa mumin saddexdaas weeye kuwaasaa uu noo warramayay can abi hurayrata uma yaqulu markaa abubakr ba wuxuu odhanayey eeg cabdimelik baa leh abibu kasoo naqlinaya ibnu shaabna hadda u ka maqla cabdimelik eeg wuxuu odhanayey markaa abubakrin wa kana abu hurayrata abu hurayra wuxuu ahaa yulxiqu mid haleeshiiya macahuna saddexdaa aynu soo marray wuxuu ku dari jire uu raacin jiray waa riwaayadan abubakar walaa yantahibu ma boobayo nuhbata nuhbo iyo waa wax la boobo dee cadaan iyo jahli xoog lagu qaato weeye daata sharafin miqdaar iyo rutbo u saaxiibo wax qiimalo weeyaan oo dee markaas yarfacu ay kor yeelaan oo annaasu dadku ilahi ruuxan dee muntahibka ah ee wax boobaya waxaan dee sharafta iyo miqdaarka ama qadarka leh waxa weeye ay kor yeerayaan ilayhi xaggiisa fiiha ay fii hadihi nuhbati absaarom dadku dhishooda de waa ruux de malaa quwadiisii ku talagalay weeyo quwo adeegsanayo wax kuba qaatay dadkuna ay markaa xaggiisa eegaan markaa uu boobayo xinayan tahiba walxaal waa mumin isagoo mumin oo ujeedada ruuxee wax booba de waxaa xadiidkana cibaaradiisa daata sharaf waa daata miqdaar waa wax qiimo leh qadar la weeye waxaa kaloo lagu fasiray cibaarada dambe un macnaheedo daata sharafitan waa daata istishraafino wax dadku indhaha la raacaan oo indhaha u taagaan xaggiisa un ah se cibaaraduba ay tahayna lagu fasiro oo markaas waktigaasna mumin maaha uu xaaladaas samaynayo marka maxaa meesha inagu soo kordhay xadiiska markii hore abu salamata بن cabdiraحman iyo saciid بن musayib buu ka wada maqlay ibnu shihaab saddexaa horu ku joogay abu hurairena way ka warinayeen cabdilmalik ibn abi bakr ibn cabdiraxmaan buu xadiidkii ka maqlay haddana ibn shihaab waa nin xaafid oo xaafidkii waqtigiisaba aabihii baanu cabdilmeligani kaba waramaya aabihina abu hurayran buu kaba warinaya laakiin maxaa jiray saddexaa wuxuu yihi abu hurayra wuxuu raacin jiray haleeshiin jiray walaa yantahibu nuubata data sharafin cibaaradan waa haleeshiin jirayna daahirkeedu waxaabuu noqonayaa si wuxuu markuu intaa sheego xaggiisa kaga dari jiray oonay marfuucba ahayn oo markaa intan wuxuu u raaciyaabay idraaj ahaan iyo xadiiskii waxaan kamid ahayn oo raacay uu ahaa lakiin xadiiska iyadoo abu nucaym mustakrijkiisa uu saxiixan ku leeyahay uu kuma wariyey ayaa waxaa la socoday waladii nafsii biyadii laa yantahibu axadukum ujeedadu markaan eegno abu nucaym isagu maaha dee cibaaradan waxaan ka yar fahmaynay ah wixiisi wuxuu idraajahaan u raacin jiraye wuxuu u raacin jirayba waa iyaday markaa riwaaye ahaan buu u raacin jiray xadiiska riwaaye ahaan buu u raacin jiray maaha idraaj ahaane waa warinaya bal taasna weli waan wadnaa xadiiska intiisana waa xoogaa baan yar gaadi masan horta asaniidu baan iska yar dabdinaynaa marka dambe xadiiska aan kusoo de yar eegi karnaa macnihiisa guuda waxadathanii cabdilmalik ibn shacayb ibn lays ibn sacdi qala xadaثnii abi can jaddi qaala waxaa la arkaa caawa inay labadoodaba inoogu horeyso awowga mooyaane oo waxa weeya waa qoys kala warinaya cabdimalik ibn shucayb ibn lays ibn sacad waa imaamkii lays ee isaguba madhab lahaa laakiin markii dambe iska inqiraaday asxaab fiican aan helin oo madhabtiisa naqliso dabdisa cabdimalik marka ayuu ka waa sheekha muslim wuxuu ka waranaya abihii شhucayb marka cabdimlik iyo shucayb labadooduba waa dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmaya lakiin labadnoo iqa weeye weliba aabbaha si dee faqihna ahaa ee cabdimelikna waa iqo shucaybna waa iqo labadoodna kitaabka muslim bay inoogu sugayen kitaabka bukhaari inooguma sugna awowgana waa imaamkii macruufka ahaa marka saas weeye qaala markaa awowgiibaa odhanaya layt ibnu sacad me waxa wey horta wuxuu odhanaya cabdimlik xadaanii abi can jadi qaala wuxu uhi awowgii waa layte xadaثanii cuqayr bnu khaalidin yunus buu maanta bedelay yunus ulayli baa markii hore inoogu jiray sanadkii hore oo ibnu shihaab kaba warinayey imika lakin yaa halkiisii soo galay nin kaloo xertii ibnu shihaab oo isaguna raggii waaweynaa kamida waa cuqayl caqiil maha waa cuqayl hore aan soo sheegnay ibnu khaalid qaala markaa cuqayl muxuu yihi qaala ibnu shihaabin akbaranii abubakr bn cabdالرaحman ibn الxarث ibn hishaam can abi hurayrata anahu qaala oo ibnu shihaab baa yidhi waxa ii waramay abubakr ibn cabdالرaحman ibn الxarث ibn hishaam yuu yahay abubakrkani waa fuqahadii madine waa ninkii marka dhaweyd uu lahaa ibnu shihaab faakbaranii cabdilmalik ibn abi bakr ibn cabdالرaحman ana aba bakrin oo markaa hore inankiisu ka maqlay inankiis inankiisa aabihii uga soo naqliyey lakin waa inuu soo gaadho si fiican usoo gaadho de ragka waaweynba waa soo gaadhay isagii buu dib ula kulmay eg isagoo markii hore waa sidadii inankiisa kaga wariyey ayuu dib ula kulmay oo bal masalan isagiibuu kaba wariyey markii hore inanku ka maqlay haddana aabihii buu dib uga maqlay marka haddii muxuu yihi waa ninkan abtirsinti buu inoo dhameeyey waa nin caalim ahaayoo dee fuqahadaaba kaba mid ah laakiin waxay raajax yeelaan ma ula barhkood magaca ay soo naqliyaan magaciisa iyo kunyadiisu inay isku mid yihiin oo dee magaca gaara walow barhkood ay waxyaala sheegaan lakin dee saas maan u garanaynaa abubakr بn cabdiرaحmaan xaris ibn hishaam waa awowgiina kole de waa saxaabi macruufo dagaaladii sham laguma dilay ee markii horena odayaashii quraysheed ahaa dagaalkii beder iyo dadkii joogay ahaa baan filaya malaa uxud iyo xagga gaalada waaba de abujahl walaalkii ah oo xarث ibn hishaam waa abujahl walaalkii weeye waa qoyskii dee reer mugire lakin de markii dambe muslimat lfatxi islaamkiisna aada u fiicnaaday markii dambena dee sham dagaaladii markay kaba socdeenna bal dee isaga iyo cikrima iyo qoyskoodiiba ragga kaba mid ahaa halkaasaa lagu laayeyba oo lagu dilay dagaaladii yarmukiya adigu dee dagaaladii dhulkaa ka dhacaya waktiyadaa hore un can abi hurayrata anahu <clears throat> qaala abu hurayra muxuu yihi ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala laa yazni zani xadiidku waa kii aynu soo maray oo muxuu yihi waktasa wuxuu raad guray dabagalay alxadiida bimili xadiidkii hore unbuu raacraacay waa kii mid lamida yadkuru xaal uu sheegayo maca dikri nuhbati nuhbadiina way la socotay e riwaayadan nuhbadii ahayd walaa yantahibu nuhbatan lakin muxuu yihi riwaayada cuqayl walam yadkur data sharafin laa yantahibu nuhbatan yarfacu nnaasu ilayhi fiiha absaarum taasun buu yihi lakin cibaaradii aje data sharafin intaasi riwaayadan kumay sugnayn bal welina waan wadnaa qala bnu shihaabi xadaثanii سacيid bn الmusayibi وabu سلمة بn cabdالرaحman عan abi hurayrata can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam waa eeg eh, markii horeba de waa labadooda waa kii kaba warinaya markii hore yunus bay ahayd imika cuqayl ba isagu sanadka labaad markii hore sanad hore u kagama maqlay cuqaylo akhbarani abubakrin buu kaba maqlay soo maaha sanadka kalena cuqayl uu kaba maqlay oo qaala ibnu shihaabku mucalaq maaha e, waa dariiqi cuqayl aynu soo marnay cabdimalik ibnu shucayb an abihi can jadihi ay kuba sugnaayeen marka muxuu yihi bimili xadiidi abibakrin hada waa xadiidkan abibakaron ila nuhbata nuhbada mooyo markay noqotay saciid ibnu musayb iyo abu salama ibnu cabdiraxmaan xadiiskoodu nuhbadu lamay socon waa ta markii horeba halkaas laakiin xadiiska abubakar ee abu hurayre uu kaba wariyey nuhbadaa la socotay intan weeye bal umuurahan un ba adigu yar kala dambinayna welina waan wadayaa sanadka si aan umuuro horta sanadka gees isaga dhigo وxadثnي محamed بن مهrان الرازي qال أخbarnي عيسى بن يuنuسa kale waan soo maray lakin horaaban ihi waaban ku yar laabi doonaaye caawna kuma laabmayo عيسى xadثna الأوزاعي عن الزهري عن بن المصيب وأbي سلمة وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هiشhام maxaa inoo soo galay imaka halkan yimi zuhri un asxaabtiisa xertiisii baa isbedbedeshe imaamkii weyne awzaaci baa meeshii yimi markii hore cuqayl ibnu khaalid bay ahayd haddana yunus ibnu yaziid alayli baa ka horeeyey iminkan zuhri ninka ka warinaya waa awzaaci oo ragga caynkaasa dee raggaa hore say u laazimeen umu laasimine lakin waa imaamkaas marka maxaana halkan aan haynaa in yar baa jiri jirta wax can ibn الmusayibi wa abi salamata abi bakr maanta riwaayada awzaaci zuhri uu kaba warinayo saddexdiiba way wada socdeen sheekadiisa ahaa waa saddexdii markii hore kolla laba ay israacinayeen kolla mid abubakarna uu israaciyey riwaayadoodna hadda waan soo aragnay bal haddaba riwaayadan siday udhacaysana arag wa abi bakr بn cabdiرaحman الxarث sha can abi hurayrata can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam bimili xadiiثi cuqaylin xadiidkii cuqayl isagoo laba mid ah xadiidka cuqaylna markii hore abubakr buu kaba warinaya can zuhriya can abi bakr bn cabdiraxmaan can abi hurayrata wadakara wuu sheegay anuhbata awsaacina riwaayadiisan markaa qolooyinkan dee zuhri kaba wariye zuhrina qoladan ka wariya nuhbadii way la socotay waa laa yantahi buu dii walam yaqul data sharafin data sharaf mu odhan halkan bal maxaa yar jira in yar oo xagga sanadka ah waxaan markii hore soo aragnay yunus اleyri markuu zuhri kaba warinayey abu salama iyo saciid ibn musayib oo riwaayadooda walaa yantahibu nuhbatan lama socon abubakr markuu zuhri kaba wariyey ama riwaayada yunus ha noqoto riwaayada yunusna de waa kaba wariyey iyo riwaayada cuqaylo waxay ku kala dunaayeen riwaayada yunus iyo ta cuqaylta dambe ee yunus baan ujeedaa midna cabdimalik ibn abibakrin buu kaba wariyey ibnu shihaab midna aabihi abubakrin buu kaba wariyey laakiin labadoodaba riwaayo waa taase waxay nooguma sugnaa un abubakaro walaa yantahibu nuhbata data sharafin baa la socotay ama kol data sharafin la gooyo arrin baa markaas soo kordho waa maxay saddexdoodii baa wada socda riwaayada abubakarna inay walaa yantahibu nuhbatan la socotay waynu soo ogaanay riwaayada abusalaam iyo tasicidna inaanay ku jirin baynu markii hore soo ogaanay awsaaci markuu saddexdoodii israaciyey wuxuu nuhbadiina way kusoo daray marka maxay tahay maqo mar kale ayaa haddana zuhri kaba maqlay iyagoo nuhbadii sheegaya adigu kolley arinku waxa weeya nuusan imika taa horena aynooguba soo dhigtay ayn de kusoo aragnay kolleyna weli hadalkaa maraa waa yar dhaafe xagga sharaxa walow ibnu salaxu marka hore in umuuraha dabdinteeda kaba soo naqliya dee kitaabkiisa ay kuba sugnayde waxaa meesha taalla uun riwaayadii ay lahaayeen abu ibnu musayib iyo abu salama maanta waxa dhacay idraaj baa kusoo kordhay oo ah riwaayadii abubakar ayuun baaba markii saddexdoodii la jamciyey ayaa wax laga soo wada naqliyey iyadoo dee meesha ay saynu hore usoo ogaana ay tay inay iyagu qeyb xadiidka lahaayeen ee qeyb aanay lahayn waana umuuro dhaca kolkol oo ruwaadda kaba dhaca walow dee in loo camdiyaa wax jaa-iza aanay ahaynba oo mudrajka qeybihiisana xataa dee sharaxa bayquniya iyo kuwii kaba sarreeyeba sharaxa bayquniya walow markii dambe aynaa dhigin lakiin iyo kuwii kaba sarreeye markay anwaacda mudrajka tirinayaan waa nooc ay soo naqlin jireen oo masalan markaas ah inuu xadيiث raawi جamاaعة ka wariyo جamاacadaasna midkood ziyaadu leeyahy ama ziyaadadu sanad ha noqoto ama ziyaado matniye eh. markaasaa dee wuu iswada raacinayaayo ma kala fasrinayo ma kala cadaynayo ruwaadii kale kala fasirsia taa lagu ogaanayo manaa jamاacة xadيiث imaka sida saddexdan way wariyeen midkood baa ziyaado laha waa abubakr iبn cabdiلرaحman markaasaa raawigani wada jamciyey waa khaasatan riwaayadan awsaaci canuzuri kuwii kale inoo caddeeye ayaa maxaa dhacay qadarkii ziyaadada ahaay o abubakr lahaa iyaga kuwa kale lahayn lama lagama goyn oo lama odhan abubakar baa intaa la dheeraa waa la wada raaciyo daahirka wuxuu noqonaya si waxay wada leeyihiin arrinkuna dee taa adigu waa nooc idraaj bay markaa noqonoo labadii riwaayadoodii baa ku mudraja riwaayadana waana dee xagga xadiiska ama musalaxana way kuma sheegaan ama qaybaha afartay ay u tiriyaan mudrajul isnaadka ayuu mid kamida taasi yahayba waa tan imaka halkan inoogaba muuqata bal aan xadiiskan iska yar dhameeyo horta intan riwaayadan horta intaan gaadin balta qutayba un وxdثnي xسن بن علي الحلواني qال xdثna يعقوب بن إبراهيم qال xdثna عبدالعزيز بن المطلب عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى بن ميمونة وحmayd بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم kole dhowr nin oo aan filaya inu imaka inoogu horeysa meesha ku jira lakin wkti ma haysto wakti kale soo noqdaan baan eegeyna عبدالعزيز iyo صفان بن سليم caabid ahay cطاء بن يسار markaas mawla maymuna xumayd بn cabdiلرaحman isaga horeynu usoo aragnay mqadimada akhirkeedii xumayd بn cabdiلرaحman الxmyari iyo xumayd بn cabdiلرaحman iبn cawf markii la kala fasilinayo kani waa xumayd بn cabdiلرaحman waxa weeyaan iبn cawf weeye عن النabiي <clears throat> slى الlahu عalيه وasلم وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cabدالرزاq qال أخbarana معmr عan hmam بن منبه عan أbي هurayرaةa عan النabiي slى الlahu عalيه وasلم meesha waxaa jira un xadiidka xadiiث abu hurayra u ahaa intii hore o dhan ibnu shihaab oo sheekya saddexale ayaynu kusoo jirnay asxaabtiisna ay isbedbedeleen iyo sheekhyadiisaas imaka e dariiqan dambena muxuu yahay un xadiidkii abu hurayra lagama warinaya lakin ibnu zuhri iyo qolooyinkii way ka baxeen horeynu soo aragne cada ibnu yasaar iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan baa xadiidka abu hurayre ka wada maqlay xadiiskuna waa ka horeynu soo maray un haddana maxaa sanadkan labaad hamaam ibnu nabih ayaa xadiidkii abu hurayre kaa maqlay xadiiskuna waa kii hore un cid kalena way noo soo socotaay haddii ala yidhaha abu hurayra kaba warinaysaana way noo soo socotaay bal xadiidkan in yar ku yar laabmayna n bs sn waayo xadiidka weli way noo socdaan meesha waxaa taalo in xadiidkan imika markaan eegno ee ta inooguba sugan oo xadiidkan inooguba sugan waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam ziyaadna way noo soo socotaa kolley xadiidka riwaayad damba inooguma iman ziyaad adigu ama laba ziyaada inoo soo socon doona haddii ala yidhaaho xadiidka marka duruqdiisa dambe aan gaadhne waxaa xadiidka inooguba sugan uun ruuxa kabiiradan xun kuba dhacaya ama zinadii ama sariiqadii ama khamro la cabo in aanu waktigaa uu ficilkaa laba imanayo mu'min ahayn iimaankiiba waa la anfiyey daahirka waxaa u keenaya markaa inaanu asal ahaan ba iimaan lahaynba taas buu keenaya bal de hadduu khiyaamo hanaa-imtii wax kaba xado ama ka qarsadona way inoo dambaysaa xadiidka duruqdiisa kale ayay inooguba imanaysaa ka kale culimaduna waxay ku xambaareen xadiisku dee iimaankii nafyigii ha kuma sugnaado daahirkuna ado inuu waqtiga caynkaasa aanu iimaanba lahayn be waxay adigu xambaareen an culimadu macasa caynkaasa markaa la samaynayo ruuxu uu samaynayo kuma dhex jiro inaanu ruuxu iimaankiisu mid dhan ahayn waa dee casiyaan la imanaya macaasidana iimaankay nuqsaameysaa horena waxaynu usoo maray iimaanku inuu ziyaadana nuqsaamana de waxana waa wixii iimaanka nuqsaaminayey markaa iimaan kii uu ammaan ku mudanaye lalahaa waa ruux mu'min oo dee mu'minkii iimaankiisu dhan yahay weeye taas ee la idlaaqaye ma noqonayo ee iimaankiisii nuqsaan weyn ayaa kuba timi weeye waxaanay leeyihin alfaadaha caynkana waa la iطlaaqaa iyadoo markaasoo waxa lagu iطlaaqaa nafyu shay shay baaba la anfiyaa iyadoo ujeeddadu ay tahay waxa la anfiyayaa kamaalkiisa waana si uu tarjamadayna soo yidhiba oo laa cilma ilaa ma nafac laa maala ila اibil laa caysha ilaa caysh اaakhira macnaa ceyshka dhan iyo nolosha dhan ee taabki waa nolosha aakhira nolol addunyaba way jirtaa laakiin nolosha aan nasab iyo tacab iyo warwar iyo hami iyo dhib kale aan ahayn ujeeddadu dheefuna aan dhibba lahayn de waa nolosha aakhira tan adduunyo neef kastay nolol kastay leed kolle dhib baa ku dhex jirta waxa saafi maba jirto weeye marka nolosha dhan ee iyado dheefune lakin aan dhibba lahayn waa nolosha akira marka tana xadiiskuna marka wuxuu noqonaya imaan dee hagaagsan imaan de waa oo wax ka joojiyo xumaan ka joojiya ruuxani markaa ma laha waa ka waxaanba kuba dhex jira loo diiday marka waa imaanka kamaalkiisii waxa loo diiday waxay culimada taa kuba xambaaray u awilan waa taawiil xadiiskii la awilayo de axaadiis baa jirta barhkood aynoo dambeeyeen kolley kuwana waa ti laa ilaha illahu ruuxa layidhaaha janno waa gelaya waynu soo marnay axaadiis saastima oo qaybi inoo dambeyso xadiis abudar iyo oo xataa uu dar weydiiyey iyadoo waliba in marfuucina ay timi wain zana wainsariq <clears throat> haba zinayso oo haba xadee janno miyaa gelaya de ha wain zana ainsariq baaba jawaabtii loogu jawaabay oo calaa raqmi an fi abidar waa kii isagao odhan jiray waxaa kaloo jira xadiis de inooba dambeeyo kitaabka waa xadiidkii bayca cibaadة بn saamit ee baycadan baycaة nisaaba loo yaqaano rasuulki ilaahay waxyaaluhu kulaba cahditamay inaanay ilaahay u shariig yeelin wax hadinin wax dee waxa weeyaan zinaysan taas oo kale wax dilin been abuurad iyo waxyaa aanay laba iman markaase xadiidka maxaa kuma sugnayd faman wafaa minkum faajru calى الlah ninka umuuraha oofiya baycadaa sideedii urtame waxaasoo dhan kaba dheeraada ajrigiisu ilahay xaggii buu ahaaday waman facala shaya min dalika facuqiba fi dunya fahuwa kafaaratu ninka waxyaalaha wax kamida ku dhaca zinadii baabay ahayd sariqadii baa ku jirtay bal waxa weeyaan adduunyadii xaddii lagu ogo taas baa kafaaro u noqon waman facal walam yucaaqab fahuwa ilى اllahi tacala in shaء cafaa canhu wain shaء cadabu ruuxa dee waxyaalaha sameeya waa isagoo muwaxidnimo kuba dhinta aan loo ciqaabinin wixii laga goyna ilaahay baa subxaana watacaala xaggiisa arrinkiisu ahaadayo hadduu doonana waa ka saamaxaya hadduu doonana waa qabanaya bal matalan axaadiista ayaa wixii laba mid ahaa ayay de ilahay qowlkiisa in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa umuurahaasaa ku xambaartay culimadu inay awilaan oo xadiidkan bal ay kuba awilaan <coughs> de waxaana hore usoo maray ruuxa ama zani ha noqdo ama saariqa adigu dadka asxaab alkabaa'ir aan shirki ahayne taa kuba dhintay inaanay ku gaaloob ahayn de waxa weeyaan iimaanka aanay kaga baxayna lakiin naqisulimaan ayin saa daraaddeed naar haddii ay galaan aanay ugu daa'imayno bal umuurahaasaa ta'wiilkan keenay walo bacd alculamaa de zuriy oo kale iyo xadiiska warinaya walaa sidaa ku daaye hataa taabanin oo ujeedadu sidaasma amiruha kama amaraha min qablikum o macnihiisa ha dhexgelina ku daaye bal dee ruuxana marka joojintiisa iyo xagga waciid de markaa isagaaba usii fiican taasi kuwa iyagu la nuurkii iimaankii waxyaala kuma fasireen bal adi waxaan leenahay khulaasadii kalaamkooda taasba weeyo iimaankii waana ti inoogu soo baabaystay iimaankii waa nuqsaamaya macsiyadan la samaynayo ayuu kuba nuqsaamaya waa dee taas haddii wixii laguma jiro oo taasi kolkol waxaaba dhici karta ruuxa khaatim xumo inay dhexal siiso oon wixii lagaba soo noqonin xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna cبدالعaزيز yعnي darawardiy عن العلاء بن عبدالرحمن عن abيه abيه cبدالرحمن بن يعقوب oo dee in badan ba نسkadan way mar dhowra ayuu inagu soo noqdo kitaabkana way iskagaba badan tahay aabihiina waa kan cabdiرaحman بن yعقوb wad waa isaguna waa sidan horeba usoo sheegnay dee aabihii baaba xagga marka la eego iتقاanka iyo siqanimada kaga heer sareeya عن أbي هurayرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم marka kul haؤuلاaء ayo waan ka kala tego oo qayb baan ku joogsaday markii hore muxuu ina soo yihi وxadaثnii xasan ku kaba bilaabay can caطاء بن yasاr وxumayd بن cabdiرحman waa l laba nin halkaasi haddana maxaa suqnaa akhbaranaa macmar can hamaam ibn munabih waa saddex imikana maxaa yimi yacquub waxa weeyaan oo dee cabdiraxmaan ibnu yacquub ayaa meesha yimi o abu hurayre kaba warinaya afartan buu sheegaya marka muxuu yihi kullu haaulaai kuwa dhammaantood way wariyeen xadiidka abu hurayra bimili xadiidi zuhriya xadiidkii zuhri aynu kaba soo baxnay mid labaa mida bay kaba wariyeen xadiidku guud ahaan xadiid abi hurayre unbuu noqonaya غayra ana alcalaa wasafana bna sulaymin marka la eego safan ibnu sulaym xadiidkiisa iyo calaa bn cabdiلرaحman can abihi xadiidkooda laysa fi xadiiثima kumay sugnayn yarfacu الnaasu ilayhi fiiha absaarahum intaasi kumay jirin lakin laa yantahibudi way ku jirtay un wa fi xadiiثi hamaamin hamaam xadiidkiisa isaga lafdigu muxuu ahaa macnuuna waa mide yarfacu ilayhi lmu'minuuna halkii annaasu bedelkeeda yarfacu ilayhi lmu'minuuna acyunahum fiiha wahuwa xiina yantahibuhaa muؤminu isagoo markaa mumina waktigaa iimaan ma laha weeye ama dee daana taa soo fasirnay wazaada waxaan ziyaadiyey isagoo eg wahamaam ibnu munabih riwaayadiisa wuxuu kusii daray weliba u ziyaadiyey iyadoo xadiidkii marfuuca ay tahay walaa yagulu ma khiyaansanayo axadukum axadkiin waa haniimadii oo gulul waxaa la yidhaahaa waa dee xoolahan marka gaalo dagaal lala galo wixii xoole ee la helay ee dee lasoo ururiyey dadkao dhan ka wada dhexaysay dagaalkaa ku jiray khumusna laga saarayey intaan la qaybin ee ruuxu qaybtiisa aanu qaadan wixii laga xado taas baa guluul ay tahay walaa yagullu axadukum xiina yagullu markuu khiyaamada ama guluulkaa laba imanayo walxal huwa mu'minun e fa iyaakum iyaakum macnaha ka digtoonaada ka digtoonaada umuuraha iska ilaaliya ka fogaada oo bal nafyina waxyaalaha kaba dheereeya xadaثnي محamed بن المثنى qال xadaثna بن abي عaliyin isagana محamed in la yidhaaho iبن ibrahim baan soo maray عan شhuعبةa عan سulayman عan dakwana عan abi hurayrata an النabiya slى الlahu عalيه وasلم qaala bal abu hurayre maanta nin kalea soo kordho kaba warinaya rag badan baa marka abu hurayra dee boqolaal baa wax ka warinaye dakawa nin la yidhah baa ka warinaya dakawan kan yaa garanaya ku yahay abu صالح naam abu صالح iyo shayl dhaleynu soo marnay dakawan waa magaciisi abu salixna waa kunyadiisi kuba shuhroobay asaman iyo asayad ba la sulayman ba ka horeeya sulayman ka nacdii bay sheegi kartaa sulaymanka asiga waa laga yaaba inu idinka qarsooye iminku imanaya an النabiya slى الlahu عalيه waslم qaala laa yzni zani xiina yzni wahuwa muؤmin walaa ysriqu xiina ysriqu wahuwa muؤmin walaa yashrabu الkhamra xiina yashrabu wahuwa muؤmin inta baa soo kora dheeg wالtawbatu macrudaة bacdu waktigaa waxaan samaynaya imaanba yaanu lahaanin oo markaas de asarta qaarkood kuma timi imaankii halagaba kor yeelo nurkii imaankiiyo wixii qalbigiisi haka baxeen imaankiisu naaqiska haba ahaadee toobadii waa mid loo bandhigayo oo hadduu toobad keeno toobad nasuuxa waxyaalaha ka toobad keeno toobadii arkaanteedii dhalan kulansatay ilah waa ka dhaafaya subxaana watacaala waxaas uu kaba dhaafaya haddii u xataa mar dambe kuba noqday toobadiisii hore hagaagsanayd oo tii dambana toobadii waa kolley loo bandhigayaayo toobaddu way u furan tahay ilaa dee waktigii toobaddu ay xidhmaysay laga gaadhayo wuxuu yihi xadaثnي محamed بن رافع qال xadaثna cabdالرaزاq qال aخbarana سfyاn سfyaankani waa thawri ee ogaada cabdالرaزاq ba ka warin can الأcmaشhi waa kan sulayman markii uu lahaa weeye imika dekwana waa socdaa acmash sulayman ibnu mihran baa la yidhaha laqabkiisa buu ku shuhuroobay ee magaciisa waa kan sulayman ibnu mihran can ilacmashi waa sulaymankii marka dhaweyd sanadka kuba sugnaa dekawan ka horreya can dekwana can abi hurayrata rafacahu can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bay laba mitay markii hore aynu soo arki jirnay waa kor yeelay ho qaala wuxuu yihi markaa yaa odhanaya qaalada rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh laa yzni zani uma dakara bmili xadiida shucbata xadiidka marka dhaweyd dee shucba uu warinayo sulayman kaba wariyey ayaa sufyaan thawrina sulayman kaba wariyey acmash kii mid lamida un waa isla lamidun baabay ahayn baabu bayaani khisaar munaafiqiin ruuxa munaafiqa khisaashiisa oo waxyaalaha calaamaadkaba u ah ee dee isaga bal taas buu baabkeedii yahay waana xadiid bal dhowr duruq yeelan doona isagana si un sii raacin doonaan wuxuu yihi xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn نmayrin xa وxadaثna بn nmayr xadaثani وxadaثna ibn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna اأcmashu ibn نmayrki cabdالlahi بn نmayr ba markii hore ada iska yar jira umuurahan abubakr بn abi shayba waa sheekii mslim waxa u sheekaa cabdالlahi بn نmayr xa buu yihi sanad kalu ku laabmay muxuu yihi وxadaثna iبن نmayr maha iبن نmayrkan ee waa inankiisii waayo de kani waa sheeka sheekiisi cabdالlahi iبن نmayr labadoodaba waa la yidhaha imika iبن نmayrkan u leeya u waramay maahayn cabdالlahi waa inankiisii mحamed weye mحamed iبn cabdالlahi iبن نmayr waa kan soo noqday xadaثna abi aabahan ba cabdالlahi iبن نmayr markii hore ah marka maxay tahay abubakr iبn abi shaybiya mحamed iبn cabdالlahi iبn نmayr ayaa xadiidka wada wariyo mslimna uu ka wada wariyo cabdالlahi iبn نmayr bay kaba warinayaan haddana muxuu yihi aabahaasi xadaثna اأcmashu sanad kale ku noqday mslim وxadaثnي زhayr بن xرbi qala xadaثna wakiic qala xadaثna سfyaan kolleyna waan ku yar celcelinaya wakiic oo kale iyo cabdالرaزaq iyo marka la eego waxa weeyaan cabdالرaحman iبn mahdi iyo abu nucaym iyo ragga caynkaasi ragga waaweyn ahaa ee kolley de siqaara taabiciinna iyo atbaacu taabiciin raggoodii ugu yaryara ahaa sufyaankay iطlaaqaya waa sufyaan الthawri can اأcmaشhi عan cabdالlahi بn murata عan masruqi عن cabd للhi بن cمri qال أنه qاal أcmش سlayman بن مهrاn ba wuxuu ka warinaya nin isna ثiqo cabdاللahi بن mura la idhaaho kaas baa msruq بن اأجدع kaba warinayo in hore usoo aragnay isagana cabdاللahi بن cمr qاla qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم أربع afar khaslo ama afar shay iyo afar wax man kuna fihi ruuxa isaga laga helo ee afartaa ku sifooba kana munaafiqا khaalصا munaafiq khaalصa oo saafiya oo نifaaqiisu uu badax tiran yahay ayuu noqonaya wamankan فيه ninkay kuba sugan tahay khalatun khaladu waa de imaka khaslo un waayo dee waaba xadiidkay laftiga khasla kuba imaanaysa kale macna waa ujeedadu nooc ama calaama ama shay minhuna kuwa kaba mida afarta kaba mida ruuxu kuba sugan yahayna kanat فيه waxaa kusugnaanaysa khalatu min نifaq khaslo نifaq ayaa kusugan macnaa shucbo shucabtii نifaq kamidaa ku jirta xataa iyo daca kaba tegayo afartina waa kuwan ida xadata kadaba hadduu waramo been buu sheegaa waida cahada kadara hadduu cid cahdi iyo ballan la galana kadara cahdiguu buriyaa waidaa wacada hadduu yabooho waxbuu cid ugu ballan qaaday mid waa cahdi iyo mucaahado uu dad la gelayo cahdi iyo bal de ayuu la gelaya tanna waa cid baaba wuxuugu ballan qaadaya u yaboohayaa akhlafa uu guub yeelaa ama macnaa ma oofiye weeye de kale oo laftigii balaa waxa laga yaabaa <laughs> akrintii khaasatan riyaadka oo kale iyo halkan ba akhlafa guubyaalku manaa waxa weya wacdigiisii ma oofinayo uu ka baxaya isagoo wixii u ballan qaaday waidaa khaasama hadduu doodo ow cid laba doodana fajara uu iilanaya xaqu ka iilanaya been uu sheego dhaar beena ha noqoto markhaati been uu laba yimaado ha noqoto bal masalan xaqi waa sida de waxa weeyaan ayuu kaba iilanaya weeye oo de waa bal de isagoo mubdil inuu ogyay oo mubdila ayaa buu qabsanaya iyo waxyaalo saasa isaguna dee xoolihiisa u doonaya inuu qaato ruuxii xaq daro kuba daafacaya adigu xaqiibu kaba iilanaya afartaa khaslo ruuxa laga helaa waa munaafiq dhanba wey munaafiq khalaas oo waxba uguma dambeya waa munaafiq khaalisa saafiya ah. haddii midda laba helana khaslo nifaaqa kuba sugan markaa sheekhu wuxu uhi hayr ana fi xadiidi sufyaan xadiidka sufyaan waxaa kuba sugan wain kanat fihi khasratu minna kanat fihi khasratu min annifaaq macanaa sufyaan muxuu ujeedaa waa sufyaan de waa sanadkii dambe ead marka la eego kii hore acmash buu ahaa me waxaan ujeedaa cabdullahi ibnu numayr iyo taas sufyaan baana halkan marka maxaa isaga laftigiisa qolada hore waman kanat fihi khalat minhuna kanat fihi khalat min nifaaqin riwaayada sufyaana wain kaanat fiihi khaslatun sheekuna aad buu xurufaha xataa hadday ku yar kala duwan yihin waa saynu soo marra waa diqadiisii iyo taas bay taanu tahay muslim wain kaanat fiihi khaslatun halkii khalla bedelkeeda khasla dee wamana in baa ku sugnayd halkan minhuna kaanat fiihi khaslatun min الnifaaqi halkii min nifaaqina nakiraad ahayd lakin macno waa macno keliya un bal xadiidka labaadna waxa weya xadiid abu hurayra kani cabdالlahi بn camrin bu ahaa bukhaari iyo muslimna way wadaagsadeen xadiidkaa dambana aan aragno isagana way wadaagsadeen ziyaado yar mooyaan u muslim leeyahay mooye xadaثna yaحya بn ayub o qtaybaة بn saciidi wlafd lyaحya qaala qutaybe iyo yaxya waxay yidhaheen lafdiga lakin noo soo socdayna ayub baa lehe xadaثna ismاعيل بن جaعفr qال أخbarnي أbو سhayl ناaفع بن مالك بن أbي cاmr عن أbيه عن أbي هurayرaةa kole snadka waa ragga waan soo wada argna ismاعيل بن جaعفر بن أbي kaثير أbو سhaylna ناaفع بن مالكna waxa weeyaan de waaba imaam malik adeerkiiba weeye horeynu usoo aragnay isagoo xataa isagoo wax ka warinaya ناaفع بن مالك بن أbي cاmr ناaفicaas baa abihii malik بن أbي cاmir kaba warinayay waana dee awowgii imaam malik oo imaam malik maxaa la yidhah malik بن anas iبn malik oo anas ibn malik iyo naafic ibn malik baa walaal ahaaye can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamadiis waa calaamadaad ku garanaysa ruuxan inuu munaafiq iyo halaatan waa saddex calaamo idaa xadasa kadaba hadduu isagu waramo been buu sheegaya markaa dadka usheekeynaya u waramayo been buu sheegaya oo ruux beenaalo ah waidaa wacada hadduu cid u yaboohana ama ugu ballan qaadana akhlafa wacdigii ma oofinayo waida tumina haddii la aaminana khana waa khiyaansanaya oo dee wayda markaas oo haddii amaanadiidiiyo isaga wax lagu aaminana waa khiyaansanaya oo wayda cahada qadaradii aynu hore usoo marray halkanay ku jiraysaa waydatu mina khana wey marka isaga waxa weeyaan de waa ayna cahdigan iyo mucaahadada cid la gelaya waa la aaminay waa kan cahdigii buriyey waa khiyaamo uu khiyaansaday tiyo iyado halkan ay soo gelaysaaye bal adigu waa khiyaansanaya xadiidka aan duruqdiisa iska wada dhamayno xadaثna abubكر بن اسحاq qال aخbarana بن abي مryم qال aخbarana محamed بن جaعفr qال aخbarani الcrا بن cabdالرحمن بن yعqوb mawlى الxuraqati waa ninkii markii dhaweyd baan soo arkaynayba wuxuu soo kordhay un de inu aabihii magacii awowgiina sheegay nisbadoodii ahama ciddi ay walahooda lahaydna marka carab maha mawlى الxuraqati عan abihi عan abi hurayrata qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم min calaamati munaafiqi min calaamaati munaafiqi ruuxa munaafiqa calaamaadkiisa waxaa kamid a ah halaaatun saddex oo saddex baa kaba mida dee xadiidka horena waata afarta inooguma sugnayd haddaan si wada geysan shan khasla inoo soo baxaya laakiin marka laisku celceliyo dee haddana waxaa dhici karta inaynu saddexdan ay noqdaan idaa xadaa kadaba waidaa wacada akhlafa waidaa tumina khana xadaanaa cuqbat bnu mukramin alcamiyo alcamiyu nisbada kolley waxaan filaya ninka hore inuu soo aragnay lakin nisbad mansubin ilaa bani lcam waayo alcamiyu indhala-aan iyo waxyaalaha u qaadan oo dee taas inay lafdigana sankum ay timaadeen oo lafdigu waa shidan yahay waa reer adigu banulcam la odhan jiray oo reer tamiim jilibkaba mid ahaa ayay nisbadu tahay alcamiyu qala xadaثna yaحya بn mحamed بn qaysi abu zukayri qala samictu اclaam sanadkani horta waa sanadkii hore inoo dhamaaday xadiiskuna kaasuu ahaa ama de waa ta aan soo aragnay asaniidii hore sanadkanna wuxuu la yimi muslim mutaabaca ayuunbu ulaba yimi ninkan yaxya ibn maxamed ibn qaysna waa nin atbaacu taabiciintii kamida rijaashii صaxiixa maaha bal de waxa weeyaan barhkood saduuqa kaba cabireen waa nin adku daciif ah laakiin mutaabaca markay noqoto iyo shaahid bay noqoto ictibaar buu galaa ictibaar buu galaa kitaabka muslimna waa mutaabacan wuxuu ugu jiraa ee wax kale uguma jiro xadiidka isagu toos looga warinayo uu isagu yahay xadiid asala markaasi ma jirto ee waa mutaabaca unoo imaka tan waa axaadiista dee ruwaada kale ruwaadii hore inoo sugnaatay raacayse la wadaagsaton buu kaa mid yahayo marka mutaabaca wixii looga jeedayna dee ninku haddaan dacfigiisu dacfi aada u liita ahayn waa la qaataa waa kuway ka cabiraan yugtabu xadiisiyo xadiiskiisa waa la qortaa iyo ama dee yصلح الاعtibaar iyo yuctabaru bihi iyo cibaaraadka ay kaba cabiraan wayo adugu bal waa nin saasoo de aktar min waaxid ay daciifiyeenba axaadiista qaarkoodu kan maahaye lakin axaadiis qaarkoodoo adigu ay culimadu ku qoonsadeenna waa jiraayo bal masalan kolley xagga musalaxana markay munkarka iyo kaba hadlayaan xadiid ay soo arooriyaan iyo dee sanadkiisa kuba sugna ay leeyihin raggii keligood markay noqoto xadiiskooda la aqbali jiray ma marka ujeedada waxa weya hadduu keligii wax warinayo xadiiskiisa xujo ma noqdo lakin tani waa mutaabaca qaala samictu cala bna cabdiraxman yuxadis bihada isnaad dena raggii waaweynaayo kale ayaaba cala bna cabdiraxmaan xadiiska kaba wariye wa qaala aayat munaafiqi halaaثun maxaa laakiin ziyaado ahayd de qolada moo aan isaga ahayn oo ziyaadinaysaa taasna way jirtaaye wain saama wasallaa wazacama anahu muslim macnaha ruuxa munaafiqa calaamaadkiisu waa umuuraha saddexda hataa haba soomo oo ha tukado ha sheegto inuu muslim yahay de isagoo soomaya oo tukanayo le muslim baanay haddii calaamaadkaan ku aragno waa de calaamaadkii nifaaqa ama waa munaafiq umuurahaas ba laba imanaye kol haddii khasaashii nifaaqa de ay jiraan waa munaafiqii un bal xadiidka kolley de waan kusoo noqon doonaa saa kuma dhaafayno muslim ba muxuu yihi waa sanadkii inoogu dambeeyey <clears throat> waxadaثanii abu nasrin الtamaru وcabdالأعlى ibn xamadi qaala abunasrin tmar tmar horta waa xerfad iyo dee culimada badankaas dee xerfooyin bay lahayn boqolaal iyo boqolaal xerfadood oo barhkood baa mala mala dabaabo kitaab oo wixii xerfo loo nisbeeyo dhowr boqoloo xerfo usoo baxay intii dee isaga kuba urinaya dadkii dee hebel de xerfooyin unade tmar waa kii timirla ahaa weeye timirta iibinayo kollay baqdad meelo ka kamida ayuu kuba iibinayay waana nin bal markaa la eego saalixiintii ummadda kaba mid ah zuhadi umaama de nin saalix aha weeye waa nin hiqa weeyaan oo aad buu cumrigiisa ugu dheeraado sagaashan buu dhaafay ama gaadhay oo waa atbaacu taabiciintii walow dee laba boqol iyo sideed iyo labaatankii waxa weeyaan raggii ugu dambeeyey walow waqtiyadaa dhintay waxaana la yidhaha se nawowi ba halkan ba ay uguba qoran tahayba in ninkii zaahidka ahaayo weynaa bishr bn xaris ee bishrulxaaqi la odhanayey ayaaba adeer u ahaa laakiin de ahaan markaa uu ka weynaanaya waayo dhowr iyo toban sanadoodba e waxa weya walow isagu ka geeri horeeye sanaduu ka geeri horeeye bishri laakiin haddana xagga da-da ayuu in badan kaba weynaa dee toddobiyo toban sanadood meelaha taqriiban hadduu dee adeerba u ahaa laakiin waxaa dhacay bal kitaabka dahabiya siyar jaladka tobnaadna tarjamuu ku leeyahay cibaara dhacday ah lam yarwi muslim can abi nasrin siwa xadiiثin kitaabka muslim bukhaarina inoogama soo filaya muslim kamuu warin abu nasri waa ninkan aan hayno xadiid keliya mooyaane oo etu yihi muwaafaqan anagana uu noo noqday sanadkiisu ku wariya marka wuxuu sheegay xadiid kitaabka akhirkiisa kuba sugan oo waxa weeyaan yaqumu yowma yaqumu الnaasu lirabi اlcaalamiin rasuulka ilaahay intuu aqriyay uu sheegay dadku maalinta qiyaamaha dee inay taagnaanayaan iyadoo cadaadda lagu soo dhaweeyo dhididkooda uu ilaa dhegahooda gaari doono xadiiskaasoo sheegay waxaanu yihi xadiiskaas mooyaane mid kale kama warinda waxaanan haynaa maanta xadiidkan inuu wariyo waxaa laga yaabaa walow mutaabacana lakin de xadiidkana waad ka wariye sheeku markuu halkaa marayay un ama uu ruux qorayey oo kale muxaqiqan ama de shucayb arnaud iyo ciddii la taxaqiijisay bashaar cawaadna waxba may tacliiqin lakin de waa kana xadiis labaad baaban hayna abu nasri uu imika warinayo oo imika waatan halkan nooguma sugan maxay dhaheen labadoodan xadaثna حmad بن سلمة عan daud بن abi hindi عan سacيid بن المصayب daud بن abi hindi mar kale aan sheegi doonaa عan سacيid بن المصayب عan abi هurayرaةa qaala in shاء الlah qala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم بmثل xadيiث yaحyى بن محamed عan العلاي dakra فيه waan u sheegay وin saama وصلى زcma anah msلم bal xadiiskii ama axaadiثii waan sraacinay xadiidkan waxa inooguma sugan ba labada xadiiث horta xagga tiradu waxba ishkaal ma jiro oo wax munaafaad kama dhexeeyo ama waxaaban odhan karnaa say dee jamci dhow oo ay dee iskaga jamciyeen markay waxyaalahan iskhilaaf sidaas yimaado ay yidhaahaanba cadadku mafhuum ma laha ama mafhuumkiisa xujo maaha macnaa waxa weeyaan haddii imaka xadiidkan dambe laba yidhi calaamaadka munaafiqu saddex weeye xadiidkii waxay noogu soo ka qaadanaya saddexdaa calaamo munaafiqi inuu leeyahay laakiin intaa in ka badan inaanu lahayn mafhuum mukhaalafo weye mafhuum mukhaalafa kama qaadanayno waxay idhaahaan ba dee kollay usuulka marka la joogo mafhuum lcadad adigu bal xujo maha iyay yidhaahaan marka ujeedadu tiro haddii la sheegay tiradii ka badnayd haddaad aragto waxba dee marka horeba manduuqa mooyaane mafhuum mukhaalafo laga qaadanayo macnu ay tahay munaafiqiintu saddexda calaamo mooye wax kale inaanay lahayn taa lagama qaadanayn xadiidka manduuqiisa mooye bal markaa taasi waa mid umuurana way jiraan in umuurahan laiskuba celcelin karo taas ba ay jiraan oo kolkol dee calaamo keliya kolna shay mid keliya laga soo qaaday kolna calaamo keliya ay dee laba wejba yeelato taasna oo adigu ishkaal meesha ma jiro xadiidka markaa bal maxaa inooguma sugan haddaan isu yar wada geyno dee shan khasla inoo soo baxayo waydaa khaasama fajar iyo waydaa cahada qadar oo xadiidka hore kuma sugan iyo xadiidkana waydatu min akhan walow dee waydaa cahada qadarna halkaa soo gelayso haddii aan si kala saar saarno isu wada geyno shan khasla inoo soo baxayse waxaa meesha jira un xadiid dee ruuxa khisaasha laga wada helay inuu munaafiq khaalisa iyo xadiidka taasaa ku sugan ishkaal baa markaa jira oo halkan culimadu de ay muujiyaan oo ah ruux la ogyahay iimaankiisu inuu hagaagsan yahay manaa ilaahay rumaysan adigu dee iimaankiisu marka la ega qalbi ahaana aan shakigii dee munaafiqiin iyo wixii uqarsoonaa aanay inay iimaankiisu xagga hagaagsan yahay qraarkii iyo dee tasdiiqiiba lagaba haya acmaashiina laba imanaya ayaa khasaashan laga helayaa ama wax kamidaba lagaba helayaa taas bay yidhaaheen xadiiskuna wuxuu keenayaa ruuxa khisaashan lagaba helay inuu munaafiq yahay waxay dee misaal usoo qaataan yuusuf walaalihii oo kale ka soo qaad dee wacdigii ay aabahood la galeen waa kuwii way khiyaansadeen oo may oofin oo kale warkay u sheegeen oo kale waxa weeye taas been bay kuba sheegeen adigu dee waxyaalo khisaashan waa laga wada helay waanay jiraan oo dee kutubta tafsiirka iyo waxyaala way dhacaan oo dee waxaa laga yaabaa in badan oo idin kamida inay arkeen inay de awlaadii nebi yacquub ay kaba dhigeen ama asbaadda markay fasirayaan de wixii asbaadii loo waxyooday oo kale inay yidhaahaanba waa awlaadu yacquub oo ambiyay haayeen lakin de taasi kolley khisaasha iyo umuurahaasi waa hadal la yihi un um, waa awlaad nebi way ahaayeen lakin iyagu nebiyey ahaayeen marka la eego umuurahaasi taase kale suyuudi baana risaalo yar buu leeyahay kollay dee kutubtiisa badan kol kol bay risaalooyinkiisu safxo keliya ay tahay ama safxo iyo ay tahay risaalo la yidhaaho dacfu tacasuf dafcu tacasuf an ikhwati yusuf de u masaladu kaba hadlayo qolooyinkii dhan waa biyo dee radinteed inaanay dee umuuraha iyo waxyaalaha ka dhacay ambiye may ahayn taas nebi yusufa nebi ahaa aabahuna nebi u ahaa lakin iyaga taasi waxa weeyaan waa dadkaa dee awlaad o ambiya dad mu'miniina ah way haayeen lakin marka la eego umuuraha si waa dee yar munaasabada halkan oo waxay leeyihin khisaashan way kulansadeen de waana kuwaas ba aan ahayn de munaafiqiin aan laguba sheegeyn dadkii salafkii ama culimadii dad khisaashan iyo dadka kale mu'miniintana khisaashan lagaba helayaaba jirta marka adigu bal waxa weeyaan un adigu culimadu intooda qowlkooda ay doortaan aan sooba qaadane man waxa wey khasaalka markaa aan dee aan ishkaalkaa meesha uga saarno nifaaqa ayaa laba ah oy laba u kala qaadaan nifaaq ictiqaad iyo nifaaq camal nifaaqa ictiqaadku waa ka ahdigii rasuulkana jiray ee iyagoo afka iimaan ka sheeganayay laakiin hoosta gaalo kaba ahaa iyagu gaalo kaba ahaa ilaahayna yidhi dee axad yaga kamida ah? dee qabrigiisana ha joogsan hakuna tukaninba kaasi waa nifaaq ictiqaad weeye oo asalka hore nifaaquna si guud waa idhaaru ma yubdinu khilaafa weyn waxaan uu isagu qarsanayo wax ka duwan uu daahirsada ayay tahayba mal waxyaalaha yidhaahaan yarbuuc ah ma tigtoo kale godkeeda laga soo qaata iyo waxyaalo oo dee naafiqa iyo waxyaalo la odhanayay taasi haba yidhahan asalkiisa ahay ama dee luqa ishtiqaaqe haddaba markaa nifaaq waa nifaaq ictiqaad kii loo jeedana midnimana waa nifaaq camal oo ruuxu marka la eego camalkiisa marka la eego waxaan uu muujisay iyo waxa u qarsoon wixii yaani ba noqonine ayaa kala duwan weeye ayaa kala duwan oo markaa nifaaqan imika halkan kuba sugani nifaaqii camal weeye nifaaqaasi kii naarta lagu waarayu ahaa ruuxa uu dee ku dhinta waa nifaaq naar lagu waarayo waa gaalnimo un bal gaalnimo kaba xun weeye laakiin nifaaqani waa dee inay waxyaalahani waa macaasi waa dunuub dadka kaba dhacaysa eh, lakin waa nifaaq camal baa la yidhaayo dee ruuxu markuu dadkii uwaramayo waxaa daahir uu daahirsanaya inuu run sheegayo waxa uqarsoona waa beentan oo kale wacdigina waa saas oo kale waa umuur haddaba waa nifaaq camal weeyaan oo de waa iyadna de waa wax dembi ah lakin maha nifaaqa ah, ictiqaad ee dee ruuxu uu ku gaaloobayo ama de uu naar ku daa'imayo taas maaha bal adigu markaa waa tan de ama gees kale hadday de barhkood sa yidhaaheen khasaashani waa khasaashii munaafiqiin laguba yaqaanay ee ruuxina markaa muxuu shabahaya iimaankiisa hala hagaagsanaade hadduu acmaashan laba yimaado dee acmaashii munaafiqiinti ayuu laba imanaya muhimkuna markaa waxay noqonaysaa waa taxdiir adag oo laynoogaba digayo waxyaalaha caynkana oo ay tahay de dadkii muslimiinta inay kaba fogaadaan o kaba dheeraadaan oo oo waxaa nifaaq bal de wuxuu hadday caado u noqoto waxaan laazimo nifaaqi kalea bay kuba ridi kartaaba oy dee dhexal siin kartaa had iyo goor macaasida la yidhah waa baridul kufri ee eh, bal matalan umuraha in lagaba dheeraado o lagaba fogaado bal taas bay noqon kollay say ishkaalkaa meesha jirayna ay kuba markaa ku jamciyeen taasba weye bacd alculamaa baa kaba dhigay munaafiqiin waktigii rasuulka dhacday in xadiidka loo jeedayo imaan bay sheegteen iyagoo been kuba sheegaya diintoodii baa lagu aaminay khiyaansadeen diintii inay unusreeyaan bay ku ballan qaadeen oo haddana tiina dee way khilaafeenba khusuumaadkoodii baa fujur kaba dhaceen lakin waxba umuuraha uma baahnin waa nifaaq camal baa leenahay waxyaalahana marka waa acmaashii dee ama waxa weeya nifaaqa camalka khasaashiisi iyo qaybihiisii weye wallahu subxana wa taعala subxaanaka allahuma bamd